aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa dadkayga u biishaaraysta gaalada way baaba'dee baqtigeeda la waaray farxadii baali doogle baqtigeeda la waaray farxadii baali doogle waxay u soo duleene duuminta diinta rabbi duumin mayse diinteena rag ba difaacanaya waxay u soo duleene duuminta diinta rabbi duumin mayse diinteena rag ba difaacanaya dadka qalbigou bishaaraysta gaalada way babade baqtigeeda la waaray farxadii baali doogle baqtigeeda la waaray farxadii baali doogle geesiyaashii ku duulay gaaroonka baali doogle maraykanku gumaaday rabbow jannada gaali geesiyaashii ku duulay gaaroonka baali doogle maraykanku gumaaday rabbow jannada gaali cadowgood kama baaqaan way iska celiyaane caddaan iyo madowba cashar bay u dhigaane cadowgood kama baaqaan way iska celiyaane caddaan iyo madowba cashar bay u dhigaane dadkaygow bishaaraysta gaalada way baba'de baqtigeeda la waaray farxadii baalidoog leh baqtigeeda la waaray farxadii baalidoog leh geysiyadii caawineed gaalada la jihaaday guulow allahayow si guryihii jannadaade geesiyaadii facwineed gaalada la jihaaday guulow allahayow guryihii jannadaade dadkaygow bishaaraysta gaalada way baaba'de baqtigeeda la waaray farxadii baali doogleh baqtigeeda la waaray farxadii baali doogleh halyayda huray naftooda caada holciyey caadawgooda muslimkuna ka farxiyey maalik ha idin dhowro halyeyda huray naftooda holciyey caadawgooda muslimkuna ka farxiyey maalik ha idin dhowro xamaasad bay u qaaban xaakimla kulankiise xiskoodii waxay siiyeen xuural cayntii xamaasad bay u qaaban xaakimla kulankiise xiskoodii waxay siiyeen howralcayntii jannada xamaasad bay u qaabaan xaakimla kulankiise xiskoodii waxay siiyeen howralcayntii jannada dadkaygow bishaaraysta gaalada way baaba'de baktigeeda la waaray farxadii baali doogleh baktigeeda la waaray farxadii baali doogleh